caawa ma dhamaan lakiin habeen dambe in sha allah kitaaba zakati aan u gudbi doonaa biidn ilbaari tabaaraka wa tacaala kitaabu siyaamka waxaan kaga sii jirnay baabka todoba iyo toddobaatanaad ayaan caawa bilaabayna in sha allah tabaaraka wa tacaala dikru الziyaadati fi الصiyaami wالnuqsaan baabu dikri aziyaadati kordhin la kordhiyo soonka sheegitaan la sheego ayuu baabkan u baab yahay baabu dikri aziyaadata fi siyaami soonka in la kordhiyo sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baab yahay iyo wanuqsaani ajarkiisa ziyaadadaas wanuqsaani min alajri yay ugu taalaa wanuqsaani min alajri wanuqsaani min alajri assunan alkubra waxaa ku taalla sida ayada ah. taas ayaana saxa maxaa yeelay dikru aziyaadati fi اsiyaami wاnnuqsaani aad isuma qabanaysa yacnii soonku waana kordhay waana naaqusay soon ahaan isma qabanaysa yacni laba addaad ahoo iska soo horjooda inaa isqaataan habeeni maalina isku markoo noqdaan isma qaadanaysa saas oo kaleba marka waxaa weeyaan baabu dikri ziyaadati ziyaado sheegitaan la sheegay baabkaan u baabiya fi siyaami soonka in la kordhiyo tatawucu sunnada ah iwa nuqsaani inay hoos u dhacda min aljri ajarka wixii ku arooray uu baabkan u baab yahay nuqsaani min aljri gadaal ka raaciya marka sunanubra ayaana ku taallaa sidoo kale waa dikri ikhtilaafi naaqiliina kuwa soo guuriyey khilaafka ay iskhilaafeen sheegitaan la sheego likhabari cabdilaahi bni camr bn caasi radi allahu tacala canhuma cabdulahi bn caas cabdulahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma xadiidkii laga soo wariyey fiihi soonkaas sunnada ah oo cadadkiisana uu badani iyo soonkiisa uu badani ajarkiisana uu yaraan wuxuu ku soo arooray iyuu baabkan u baabiyey iyuu baabkan u baabiyey macnaheeda waxaa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonta nin ayaa wuxuu leeyahay waxaad soomaysaa hal maalin sagaalka maalmood oo kalena tobanka maalmood hal maalin ka soon sagaal kalena ajarkeedaad heli kadibna wuxuu dhihi tobanka waxaad ka soontaa laba kadibna waxaad heli sideedda dhiman saddex ka soom toddobada dhimanaad heli markii ninkii halka xaba soomay miiqu helay sagaal kii saddexda soomayna muxuu helay toddoba wuxuu ishaara marka imaamku waa inta ayada weyaan waa inta ayada maqsuudkana taas ma ahane maqsuudka waxaa weeyaan alxasanatu bicashri amhaaliha markaad xasana la imaada ilaahay subxaana wa tacaala toban laalaabkeeda ku siinayaa taas ayaa asaska iyo asalka ah ilaa toddoba boqol ilaa adcaafin kaiiran waa jirtaa oo qofka ikhlaaskiisa iyo juhdiga uu bixiyey iyo alla sida uga aqbale iyo xilliga uu ku beegmay iyo wax badan baa ayadna ku xihan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alay mt abarna moxamed ibn musan alcanazi qaala xadaثana moxamed ibn jacfar gundar qaala xadaثana shucbat waa imaamka can ziyaada ibn fayaad ziyaad ibn fayaad alkhusaaci waa iqaة caabid qaala samictu abaa ciyaad abu ciyaadkana waa camr ibn aswad alcambasi waa mukhadrabun iqatu caabid yuxadiu isagoo ka warrimayaan ka maqlay can cabdillahi bni camr caasi radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sala allah alay slam qaala lahu wuxuu ku yidhi cabdillahi bni camr caas wixii marka soon sunno ah oo meel dheer laga gaaro iyo in muxuu ahaa meeshii sharciga uu qabay lagu soo celiyey inta badan waxaa gundhigii asaas u ah xadiidka cabdillahi bni camr caasi radia allahu tacala canhuma oo rabay in meesha u dambaysa uu ku qabta kadib la meeshaan kuma hayn kartid usoo deg soo soco ilaa la gaarsiiya صiyaamu yowmin waiftaaru yowmin inta udhexaysana inta badan muctamadka oo loo noqda axaadiistan cabdulahi bin camr caas ayaa u badan radia allahu tacaala canhu wa can abihi kadalik can cabdillahi bn camr caasi radi allahu ta an rasul rasulka al sl sl qal wuxuu ku yidhi sum soon yowman maalin maalin maalin soon walaka ajru maa baqiya inta soo harta ajarkeedana adaa iska lah hal maalin soon inta soo hartay ajarkeeda adaa iskale dikr ikhtilaafi naaqiliinadi ma aanan tacliilin naaqiliin si ay isu khilaafayaan naaqiliinta siday iskugu khilaafeen cabdullahi bn camr cas waxay iskugu khilaafeen ee ab abu ciyaad riwaayadiisa waxaa ku taalla oo haddaba aan tan u horraysay ah sum yowma walaka maa baqiya hal maalin soon inta soo harto oo dhanna ajarkeedaad heli oo miiqa ma tobana ma bila lama sheegin riwaayadan waana riwaayo muطlaqoo sii daysan waxaa ka dambeeyey in riwaayad ka dambaysa ayaa jirtayo oo ninka la yidhaahda ibnu abi rabiica noo imaan doonta u wariyey iyada iyada oo meel ku xiran oo ku xiran toban maalmood waxaa ku qoran ama nabigu leh sal slam sum min kuli caشhraةa أyaami yowma walaka أjru الtisca tobankii maalmood waxaad ka soontaa hal maalin ka soon maalinka asaga soonka aad ka soontayna ajarkii waxaad ka helaysaa inta soo hartay sagaal kalna waad heli maalin waad soontay mota sagaal kal ajarkeedina halkaas ayaa muxuu ahaa ayaad kaga helaysaa saas ayuu yidhi laakiin arrinta ayada khilaaf ma laha wax haba yaalatay oo xadiidka udhimaysana ma lahano midaan mulaqa ah oo sii daysan walaka maa baqiyadaas waxaa fasiraysa oo qeydaysa oo xiraysa sagaal muxuua sagaalkii waad helaysa haddii aad mid soonta mid soon sagaalkii aad helaysaa tan cadadka ku xihan ayaa marka labada xadiid wax iskhilaafa ma ma ma jiro midaan cadadka marka qeydaysa ayaa waxaa weeyaan eh, midda hore oo sii daysan lagu fasiri waa mufasira intaas weeyaan marka ikhtilaaf naaqilina uu ku sheegay cbdillahi bin camr as isku khilaafay xadiidka hore aan ku noqdo marka can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anuma ana rasul rasulka sal sl rasuulkeena lahu wuxuu ku yidhi sum som yowman maalin soon walaka ajru maa baqiya inta soo hartay ajarkeedana waad leedahay waa hal soon oo tobankii halkii markaad ka soon sagaalka soo hartay adaa iskala weyaan ajarkeeda ayaad helaysaa qaala wuxu yidhi abdullahi bn camr inii aniga utiiqu waxaan karaa oon awooda agtara min dalik intaa in ka badan ayaan awood u leeyahay qala wuxu yidhi sumson yowmayn laba maalmood walaka ajru maa baqiya inta soo hartay ajarkeeda ayaad leedahay marka mujadan aziyaadaةu fi الsiyaam والnuqsaan fi اlأjri mujadan yani ninkii hal soomay sagaal ayuu helay kii laba soomayna muxuu helay sideed waa marka ishaarada u ishaari sum waxaad soonta yowmeyn laba maalmood walaka ajru maa baqiya in soo harta ajirkeeda ayaad leedahay qala wuxu inii aniga utiiq waxaan awooda akara min dalik intaa in ka badan qala wuxu sum soom ثalaata ayaamin walaka ajru maa baqiya inta soo harta ajirkeeda ayaad leedahay saddex soon kadibna toddobada soo hartan ajirkeeda waad heli qal wuu in aniga utiiqu xaragooda akar min dalik intaa in ka badan qaal sum som arbacata ayaamin walaka ajru maa baqi in soo harta jirkada ay leed afar soon qaala wuxuu yidhi ini aniga utiiqu akar min dalik intaa in ka badan ayaana wooda qala wuxuu yidhi sum waa meesha u dabaysa marka sum waxaad soontaa afdala siyaam soonkan u fadli badan cinda allahi alla weyne agtii sawma daawuuda acni sawma daawuud ayaan ula qasdayaaye aanaan ujeedaay calayhi salaam kaana wuxuu ahda nebi daawuud calayhi salaam yasuumi soom yowman maalin wayuftir yowman maalin afur ayuu ahaan jiri ka isaga ayaa ugu fadli badan soon meel kastoo uu joogaba iyo cid kastoo soontabe kaas iya isaga la imaaw ayuu nabiga amar ku sii sala allahu calayhi wasalam xadidka laba kun saddex boqol iyo شن iyo sagaشhanaad waa xadيث صحيixa qala الimaم النسي أخبرna محمد بن عبد الله السناني وثقة qala xadثna معتمر بن سليمان وثقة ثبت عن أبيه أبي سليمان بن طرخان التيمي وثقة عابد qala xadثna أبوالعلاء أبوالعلاء ويزيد بن عبد اللahi بن الشhakير يزيد بن عبد لله بن شhakير kaa taqaneen oo cali aad soo marteen oo horay u taqaneen ayaa kunyadiis waxay tahay أبوالعلاء waa iqa ninka isaga can muarif ibn cabdilahi shakiir waa iqa walaalkii can ibn abi rabiica ibn abi rabiicadaas waa magacii waxaa la yihahdaa alxaari ibn cabdilaahi almahzuumiy almakiy waa saduuq ninka isagaa can ibn abi rabiica can cabdilahi bn camr bn caasi radi allahu taala anhuma qala u abdilahi bn camr dakartu waxaan u sheegay linabiy nabi waxaan u sheegaa sooma soonki soon ayaan u sheegay habkaan u soomaan u sheegay faqala wuxuu yihi sum soom min kuli casharati ayaamin toban maalmoodol arkaba yowman hal maalin ka son walaka adiga ayuu ku sugnaaday ajru tilka tisca sagaalkaas ajarkeeda adaa iskala faqultu waxaan yidhi aniga aqwa min daalika intaas waan ka awood badanahay <laughs> in hal maalin ku gaabsoo ma ahi waan ka awood badanay qaab sumsama min kulli tiscati ayaamin yowman sagaalka maalmoodba hal maalin ka son walaka ajru tilka amaniya sideedaas ajirkeeda leeda qultu waxaan idhi innii aniga aqwa min dalika intaa waan ka awood badanay qaal wuxuu yidhi fasum som min kulli amaaniyata ayaamin sideed maalmood yowman hal maalin ka soon walaka ajru tiscata asabca toddobada soo harta ajirkeeda ayaad leedahay qultu waxaan idhi innii aniga aqwa min dalika arrinkaas waan ka ama sidaas waan ka awood badanahay qaal wuxuu yidhi falam yazal kama zuulin ilaa warkii sii wada inna aqwa min dalik inna aqwa min dalik oo loo lid muxuu ahaa saas soon lalahaa xataa qaala ilaa uu nabigeena ka yidhi sal slam sum yowman wa aftar yowman maalina soon maalina afar warka waa dhammaaday xadيث laba kun saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadيث صaحيح isنaada qaala الimaم النasي ي mt aخbarna mحamed iبn ismاعيل iبn ibrahim mحamed iبn ismاعيل iبn ibrahim iبn culaya weyaan iبn culaya wiilkiisii ayaa waxaa la yihahda mحamed waa iqa isaga aabihiin waa taqaanaan waa iqaة tabt qaala wuxuu yidhi mxamed بn ismاعيل mxamed ismاعيل marka bukhaarinu noqon karaa iبn culayana noqon karaa marka waa inaad kala ogaataan labadana waxaa weeye alimaam النasaئي wuu ka wariyey saad ogsoontihin lakin kan waxaa raacsan ibn ibrahim qaala xadaثana yaزيid ibn haarun ibn haaruun alwasiti wa iqa qaala xadaثana xamaad ibn salamata wa iqaة caabid ahbat الnaas fi xadiiثi haabit xa xadiis dib u ka soo bilaabay u taxwiiliyey sanad kale waa qala wuxuu imam نasai akhbarnii waxay warramay zakariya ibn yaxya wa iqa waa khayaat الsuna ninka loo yaqaano zakariya ibn yaxya zakariya ibn yaxya khiyaat الsuna waa ninka loo yaqaano qaala xadaثana cabdulcala ibn xamaad اlbahili mowlaahum laa ba'sa bihi qala xadaثana xamaad بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني وثقة عابد عن شعيب بن عبد الله بن عمر شعيب بن عبد الله بن عمر بن عاصي وصدوق ثبت سماعه من جده أwowgii oo waxaa weeyaan ah شhuعayب بن cabdالله بن cمر aabihii wuxuu ka wariyey aabihi waa k wa cبدالله بن cمر qal عبد الله بن cمر qaala rasul wuxuu yihi sal slm sum soom yowman maalin soom walaka ajru cashra toban ajarkeed ayaad adiga leeda ama kuu sugnaaday faqultu waxaan ihi zidnii ii kordhi qaala wuxuu sum soom yowmayn laba maalmood walaka tiscatu walaka ajru tisca sagaal ajarkeed ayaad leedahay qultu waxaan ihi zidnii ii kordhi qaala wuxuu yihi sum talaata ayaamin saddex maalmood soom walaka ajru amaaniya sideed ajarkeed ayaad leedahay qaala haabitun wuxuu yidhi fadakartu dalika limuarif muarif min cabdillahi shakhiir arrinka ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi maa uraahu uma arka ilaa yasdaadu inuu kororsada ninka isaga oo saa u fi lcamali sonkii ayuu kororsadaa mhm. wayanqusu min alajri ajrigii hoos <laughs> ugu sii dhici ninkaan dee xaalkiisa yani ah, ima muuqato ilaa nin un yani camalna kororsaday ajarkiisana meeshii la rabay uusan gaarayninoo hoos u socda ila markaa camalka sii badis waxay ahayd inaad ajarkada sii bata laakiin camalka uu sii badana ajarkan hoos u dhici ma jeedaan saasaa ii muuqatuu yidhi saasaa ii muuqata waa sida hadda anaga ufahna imaamku u tarjamaystay caleyh ramat اllah wاlafd limuxamed maxamed ismaaciil ibn culaya wiilkiisii ayaa lafdigaa iskala sheekhiisa oo zakariya waxaa weeyaan isaga macno ayuu ku wariyey rawahu bilmacna laakiin lafdi ahaan isaga iskale weeyaan xadiidka ama baabka siddeed iyo toddobaatanaad baabu sawmi cashrati ayaamin min ashahr baabu sawmi cashrati ayaamin toban maalmood in laga soomo min ashahri bisha laga sooma ayuu baabkan oo baab yahay intaas waa qeyb wakhtilaafi alfaadi naaqiliina qolyaha soo naqliyey oo rawaadda ah alfaadda iyo ereyada ay ku soo guuriyeen khilaafka iskhilaaftay likhabari cabdilaahi bn camr khabarka ay cabdilahi bn camr ibn caasi ka wariyeen alfaadda ay ku wariyeen kala duwnaanta ay kala duwnay caddayn la caddeey iyo sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baab yahay fiihi fii sawmi cashrata ayaam min ashahri damiirkaas wuxuu noqonayaa sawmi cashrata ayaamin min ashahri ayuu noqonaya xadii laba kun saddex boqol iyo toddoba-iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasaci nt akbarna maxamed ibn cubayd annaxaas alkuufi waa saduuq can asbaad ibn maxamed alqurashi waa iqa can muarif ibnu ariif arif ibnu ariif alkuufi iqatu faadil muarif bin cabdillahi shekhir umalayn ha umalayn kii hore kan waa nin kale muarif eh, ibnu ariif alkuufi iqatu faadil can xabiib bn abi haabit xabib bn abi haabit waa iqat faqih kaثيr lisaan wtdliis can abi اcabaas abuاcabaas magii waxaa la yihahda aلsaa'ib ibnu faruq الشhaacir almaki waa iqa can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qal cbdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm inahu shaniya balaganii waxay soo gaareen annaka adi taquumu leyl habeenkii o dhan inaad qiyam leyl utaaganta taaganta salaad u taaganta wa tasuumu nahaar maalinta inaad sooman tahay qultu waxaan ihi ya rasul rasuulka allow maa aradtu bidalika arrinkaa ulama qasdin ila alkhayra khayr ma ooyane khayr doon un baan ka naha qaala wuxuu yihi nabigana sal slm laa saama muusan soomin man saama alabada sanadkii oo dhan ama weligii qofka soonaada soon muxuu ah mashruuca lama imaanin weeyaan walaakin walka lagu laabay adulluka waxaan ku tusaya calaa sawmi dahri sanadkii o dhan ama zamankii o dhan soonkiisaan kuu sheegi alaaثatu ayaamin saddex maalmood alaaثati ayaamin waa dhigi kartaa alaaثatu haddii aad dhahda waxaad ka dhigaysaa khabar limubtada maxduuf huwa alaaثatu ayaam min ashahr haddii aad alaaثat ayaam calaa sawmi dahri alaa ayaamin waad ka bedelaysaa alaaثati haddii aad dhahdo labada waa ku banaanta laakin alaaثatu ayuu ka dhigaya sidii anigii qoran alaaثati u qoranta hoos dhiganta hoos dhigan sooma alaaثatu kulligiin bas alaaثatu ayaamta noogu wada huwa alaaثatu ayaam min kuli shahrin huwa isaga alaaثatu ayaam waa saddex maalmood oo min ashahri bish ka mid a qultu waxaan ya rasu rasuulka allow inii anigu utiiqu akara min dalik intaa in ka badan ayaan awood u leeyahay qaala wuxu uhi sum som hamsa ayaamin shan maalmood qultu waxaan ihi inii aniga utiiqu waxaan awoodi karaa akara min dalika intaa in ka badan qala wuxu uhi fasum cashran bishii toban ka sun faqultu waxaan ihi inii aniga utiiqu akara min dalika qala wuxu uhi sum waxaad soontaa sooma daawuuda calayhi salaam kaana waxaa oda nabi daawuud yasuum mid sooma yowman hal maalin wa yaftur yowman maalin kalen waa furi jiray nabi daawuud calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam waaye xadiidka laba kun saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna cali bn xusein adirhami waa saduq qaala xadaثna umaya ibnu khaalid اlqaysi saduq can shucba can xabiib ibn abi haabit nafsuhu weyaan xabib ibn abi haabit qala xadaثani abucabaas haddaan soo marn wakaana rajula min ahli shaam ayuu ahaa wakaana shaacira wakaana saduqan saduqan yani waa nin run badan ayuu kala jeeda laakiin martabadiis waxaa weeyaan waa iqa can cabdillahi bn camr bin caasi radi allahu tacala anhuma qal cabdillahi bn camr qaala lii rasul rasulka wuxuu yihi sal slm wasaaqa wuxuu kaxeeyey alxadiid xadiidka hore soo marnay ayuu kaxeeyey xadidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa adii xadiid aanan martabadiis weli la sheegin maxaa idin qoran saxiix mise waxaa idin qoran aan raggiisa aan marna akhbarna maxamed ibn cabdillah asancaani waa iqa qaala xadadna khaalid ibn xarit alujaymi waa iqatun tabt qaala xadadna shucba waa imaamkii qaala akhbarnii xabib bin abi haabitin waa iqa alqurashi qaala samictu abulcabaas ayaan ka maqlay waa iqa wahuwa ashaacir yuxadiu can cabdillahi bn camr caas idan waa saxiix xadiidka qala wuxu abdulahi bn camr bn caas qaala r rasul rasul wuxu yihi sal slm yaa cabdallaahi ibna camr cabdullahi ibna camrow inaka adi tasuumu addahra sanadkii o dhan ayaad soontaa wa taquuma aleyl habeenkii o dhan waad taagan tahay oo qiyamoleyl ayaad u istaagaysaa salaada tukanaysaa wa inaka adigana idaa facalta haddii aad fasho ood samaysa daalika arrinkaas hajamat hajamat ilcaynu ishi ayaa gurta qofka markuu daalo ama muddo u soo jeedo soomaarka ishi inay ku yani baaba'ayso ay gudaha geli oo muxuu ahaa isha lafahan ka koreeya ay banaanka imaanayaan ishii ayaa gudaha geli oo ishaad waa guraysa haddii aad saas samayso ood habeenkii o dhan taagnaata maalintii o dhan aad soonaata wanafihat lahu nafsu naftina way tacaabonaysaa way dhiboonaysaa tacaabaa ku dhici nafti laftirkeeda dhibooni laa saama muusan soomin man saama qofkii sooma man saam ma idin qor man saama weyaan laa saama muusan soomin ehe man saamu ah man saama ka dhiga saama muusan soomin man saama qofkii soomay allaabadda weligii laa saama muusan soomin man qof muusan soomin saamo soomay allaabadda weligii sawma dahri waa laga bedelaya marka yubadel maa qabla amaa qablahu badel ayaa laga dhigi laa saama muusan soomin man qof saama soomay alabadda weligiis sawma dahri sawma dahri qof soomay weligiis ma soomin alaaثaةu ayaamin waxaa kaloo laga dhigi karaa sawma dahri in laga dhigo mafcuul bihi oo loo qadaro acni sawma adahri ayadna dhib ma laha marka bedelan waa ka dhigi kartaa waxaa ka dhigi kartaa mafcuul bihin waa ka dhigi kartaa kadibna alaaثaةu ayaamin waxaa weeyaan waa khabar muqadama sawmudaasna ma muujadan sawmu aلdahri kulihi alaaثaةu ayaamin min الshahri waa markaas waxaa weeyaan khabar muqadam waa marka saad ka dhigaysaan sawmu dahri sanadkii oo la soomo kullihi alaaثatu ayaami min ashahri saddex maalmood oo bish ka soonta weeyaan haddii aadba bishii saddex maalmood ka soonta sanadkii o dhan qof soomaalaa jirta maxaa yeelay bishii markaad saddex ka soonta saddexdiiba toban adoo soomaalatoo tahay toban kale toban kale halkii maalmo toban ay udhigantaan kala jeeda cafwan maalinkiiba toban toban toban soddon sidaa weyaan qultu waxaan idhi ini aniga waxaa dhaha cabdillahi bin camr caas radia allahu taala anuma udiiq waxaan awooda agtara min dalik intaa in ka badan ayaan awoodaa qaala wuxuu yihi sumu xasantaa wax dheera la sooma lakin gabagabadii ay ku soo qabtay qaala wuxuu yihi sum waxaad soomtaa sawma daawuuda nabi daawud soonkiisa kaana waxaa nabi daawud yasuumid soomay yowman maalin oo iftaru yowman maalin u afuri jiray walaa yafiru idaa laaqaa markuu ciidan iyo cadow la kulmana nabigu ma cararin jirin sala allahu calayhi waaalih wasalam mxuu nabi daawud aan kala jeeda cafwan waad garanaysaan suurat albaqara sooma taqaanaan suurat albaqara ay aayadda xagee ka bilaabanaysa gabagabadii kolley waa qatala daawuud jaaluut waa haysaare laakiin wixii laisla maray iyo hawshii dhirarka badnayd waad garanaysaan waayahay xadiidka laba kun iyo afar boqol awa meel adagaan gaarnay alxamdu lilah waa xadiid saxiix isnaad ah qال imaم النسائي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بشار وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار وثقة عن أبي العباس وثقة عن عبد الله بن عامر العاصي رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم iqra' اqur'aana fi shahrin quraanka aanka bil ku akri dadka marka subaxdii hal jusun qac ka siini halkan ay ku taagayiin la socda dadaa ma juskoodii aan ka tegin ood ilaahay waafajiyaa oo meel wax kaga badan ba ama isku dhiibinba juskaas bes bay qac ka siinayaan suuqooda iska xamaalinayaan kuwa iyaga meel cidlo kuma taagna aan umalayna dadka oo muxuu ahaa subax akhriyo maalintiiba afar ama shan juz akhriyo ama kuwa tobanka juz akhriya hala yaabina kuwaan juska tuura masaakiinta laftirkooda meelay haystaano xaxaganaano waata ujeedaan iqra' اlqur'aana fii shahrin qur hal bil ku ari laakiin qof bil ka yar qur-aan ku akriye agow muxuu ah qofka isaga wax badan baa aad u bahan ya hawl adagaad u baahan yahy qofkii qur-aan yaqaano oo qur-aankana bil ku dhammayn waayo walee qofkaas howlba u taalla kaas waxaad u baahan yahay tiimka asaga in la shaabo in anna ku jirno aba laga yaaba <laughs> marka adabigeer lahadaaf marka hawl sahal maaha iqra' alqur'aana fii shahrin qur-aanka bil ku akri qultu waxaan idhi inni anigu utiiqu waxaan awooda agtara min dalik intaa in ka badan falam azal kamaa anzul atlubu ilayhi inaan nabiga xaggiisa inuu ii badiyo aan ka dalbi xataa qaala ila ka yidhi nabigana sal slm fii khamsati ayaamin shan maalmood qur-aanka ku dhamay wa qala wuxu yhi sum waxaad soontaa ayaamin saddex maalmood min ashahri bishi ka soom qultu waxaan ihi ini aniga utiiqu waxaan awooda agtara min dalik intaa in ka badan falama zal kamaa zuulin atlubu ilayhi inuu ii kordhiyay anoo ka dalbay xataa qaala ilah ka yidhi nabigana sal slm sum waxaad soontaa axaba asiyaam soonkan loogu jacayl badan ila allah alla weyne caza wajal sawma daawuuda nabi daawud soonkiisa kaana waxu nabi daawud yasuumi sowma yowman wayaftaru yowman maalin u afuri jiray calayhi wacala nabi asalaatu wasalaam xadiid laba kun afar boqol iyo koobaad waa xadiid saxiix isnaad isna قال الإمام النسائي رحمه الله إبراهيم ابن حسن المسيسي وثيقة قال حدثنا حجاج ابن العور محمد محمد ابن العور الأعور حجاج ابن محمد الأعور وثيقة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول إسقال إن أبا العباس نينك أبا العباس لإراء الشاعر قبياءها أخبره وحوشيقي أنه إسق سمع كما قال عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه قال إنه يرى عبد الله بن عمرو بلغ النبي نبي حقاري أني أنيقا وعبد الله بن عمرو أصوم من أنسومي asrudu weliba antixi asawma soonka oon kala joojinaynin wa usalli leyl habeenkii o dhan aan dukani fa arsala ilayhi adeeg ayuu u diray iltifaat ayaa ku jira mujadan asaga iska hadlay kadib fa arsala ilayhi wa ima laqiyahu ama uu la kulmay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin qaala kadib nabiga wuxuu yidhi sal slm alaa ukhbar miyaanan lii sheegin annaka adi tasuumu inaad soonto walaa tuftiru aadan afurin kow watusali leyla habeenkan aad tukatid falaa tafcal eesaa ha yeelin faina licaynika ishaada ayuu usugnaaday xaqan xaq walinafsika naftaada ayuu usugnaaday xadan mi xadan ah, xadan nasiib xad waxaa weeyaan nasiib iyo gobol iyo xaq weeyaan dheefay kugu leeda qaybay kugu leeda wa faina licaynaka ishaada iyo indhahaada ayuu usugnaaday xaqan xadan ah, dheef iyo xaq iyo nasiib walinafsika naftaadan xadan nasiib iyo qeyb ayay kugu leedahay iyo xaq waliahlika ehelkaadan xadan xaq iyo nasiib iyo dheef ayay kugu leedahay wasum waxaad soontaa waafir wasum soon waafir afur wasalli tuka wanam jiifa wasum ka min kulli cashrati ayaamin toban maalmood waxad soontaa yowman hal maalin walaka ajru tisca sagaalshi kale ajarkeedana waad heli qaala wuxuu yidhi inii aniga aqwى lidalika inii aniga aqwى lidaalika arrinkaas waan u xoog badnahay xoog aad baan xoog ugu haya tabaraan u hayaa qala wuxu yhi sum siyaama daawuud nabi daawuud soonkiisa soon idan hadii ay xaaladda nooca tahay qaala wuxuu yidhi fakayfa kaana siyaamu daawuud nabi daawud soonkiisa u hayaa nabilahi nabiga allow qala wuxu yhi kana wuxuu nabi daawuud yasuumu yowman maalin uu jiray wayftir yowman maalin afuri jiray walaa yafiru idaa laaqa markuu cadowga la kulmana kama carari jiray calayhi wacalayhi wasalatu wasalaam qala wuxu yidhi waman lii bihaadihi bihada ya nabiy allah qaala wuxuu yidhi ninka la yidhah abdulahi bin camar waman lii bi haada yaa nabiy lah nabiga allow arrinkan sideen ku heli sidee lagu heli saas camal yidhi waay xadiidka laba kun waxaa ka horay baabkiisii baabka sagaal iyo toddobaatanaad siyaamu khamsati ayaami min ashahr bish in shan maalmood laga soomo ayuu baabkan baabiya waan soo marnay lakiin waa wuxuu noqon doonaa lafdi kale ayuu ku imaan dona xadidka laba kun afar boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna zakariya ibn yaxya wa iqa qaala xadaثna wahb ibn baqiya alwasiti wa iqa qaala ambana khaalid ibn cabd lahi الطaxaan wa iqaة tabt can khaalid wa huwa اxadaa wa iqa can abi qilaaba cabdالlahi bn zayd اljarmi wa iqaة habt can abi اmalix abumalix waa caamir ibn usaamata alhudali liabiihi suxba abihi صaxaabi ayuu ahaa isagana waa iqa abulmalixaas qala wuxuu yihi dahaltu calىa abika qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo abulmaliix ayaa dakhaltu waxaan u galay maca abiika aabbaha anoo la socda zaydin ahaa cabdullaahi bni zayd aljarmi abuqilaabahaas aabihi waxaa la yihahda zayd marka aabbaha abuqilaabo aabbaha oo zayd ahay anoo la socday waxaan u galay can cabdillahi bn camr caasi cabdillahi bn camr caasi aan u galay faxadaa wuxuu ka warramay ama uu sheegay ana rasu rasulka sl slm dukira lahu in loo sheegay sawmii soonkaygii oo <laughs> inaan soom badanahay aloo sheegay warkiis meel buu gaaray fadakhala caleyh wuu isoo galay nabigeena alayh sla slam faalqayta lahu wisaadatan firaash yar ama barkin yar ayaan u turay aadama ee magad ah ribcatan ama rabcatan ee waxaa weeyaan dhexdhexaad ah ama afargees ha noqoto ama dhexdhexaad ha noqoto waa isku mid muxuu ku sheegay ribcatan hoosta feriya intaan casharka sii wada feriya xashwaha liifun waxaa muxuu ahaa lagu cubay oo suuf u ah alga amaba xaskul ayaa lagu cubay oo u ah muxuu ahaa suuf u ah xaskushu waa taqaanaa markii la dhilo waxaa weeyaan laga dhiga sida suufkii oo kale wax taagtaagan waa wax hadda sahlan ma aha alool waa xashuhaa cubkeedana liifun alga uu yahay amaba xaskul fajalasa cala alardi nabiga dhulka ayuu isaga fadhiistay calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa ka mid tahay calayhi salatu salaam kow wa saarat alwisaadatu barkintii iyo muxuua ah firaashkii wuxuu ahaaday fii maa beynii wa baynahu anagu noo dhexeeyey halkaas iska yeelaa nabiga dambe kama gelin ala sl muxuu yeelayaa tawaaduc muxuu kale u yeeli karaa ninkaana la garaaxaya ninka inganaax inay tahayn waa laga yaabaa mar haro mxuu ahaa barkintaada waxaad haysaa wa xaaladooda ku jirtaa xag igadu inay tahan waa suuragal waaya qaala wuxuu yih amaa yakfiika miyuusan kaaga filnayn min kulli shahrin bil arkaba alaaثatu ayaamin saddex maalmood qultu waxaan yidhi ya rasu rasuulka allow ya rasuulka allow yani maxay tahay qaala ya rasuul اlah qultu ya rasuul lah maxay macneed maxay ta waxaa wey nabi alla wax ii kordhi waa <laughs> qultu ya rasuullahi wixii aad tahay laakiin muusan sheegin wuxuu dhaha waaba taqaanaa waxaan soo marnayo nabi allow intaas in ka badan awoodaan qultu a ya rasul rasulka allow koraan u kici karaa waa intaa in ka badan ayaan soomi karaa qaala wuxu uhi hamsan shan qultu waxaan idhi ya rasul rasulka allow intaa in ka badan ayaan awooda qala wuxu ihi sabcan toddoba qultu waxaan idhi ya rasul rasulka allow qaala wuxu ihi nabigeena ala sl tiscan sagaal qultu waxaan idhi ya rasul rasulka allow qala wuxu ihi ixdaa casharata tobani kow qultu waxaan ihi ya rasul rasulka allow intaan iiga kordhi intaan in ka badan ayaan awoodaa waa macneed faqaala nabiy nabigan wuxu yih sal slm laa sawma sawm ma jira fowqa sawmi daawuud nabi daawuud sawmkiisa ka sarreeya shatra dahri waa sidii oo kale amaba ka dhiga bedel ka dhig ama waxaad ka dhigtaa afculibi ka dhig shatra dahri acni shatra dahri waxaanu qastayaa nuska sanadka siyaamu yowmin siyaamu yowmin maalin soonkiis iyo wa fitri yowmin maalin la afura sidaas ayaa u fadli badan soon la sooma ayuu nabigeenna amar ku bixiyey ama cadday sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabka siddeetanaad siyaamu arbacati ayaamin nacam ya walaa sagiira mutawasita laa sagiira walaa kabiira dhexdhexaday ahayd wax weynoo baal nama ahayn mid yarna ma ahayn waa dhexdhexaad kaas halkaas weyaan jazaaka allahu khayraa jazaaka allahu khayraa baabka sideetanaad siyaamu arbacata ayaami min ashahri afar maalmood oo bisha ka mid a ah in la sooma ayuu baabkan u baab inay sunno tahay oy dhib lahayn oyna fiican tahay xadiidka laba kun iyo afar boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa'i akhbarna ibrahim ibn xasan almisiisi waa iqa qaala xadaثana xajaaj ibn maxamed alacwar waa iqa qaala xadaثanii shucba waa imaamkii can ziyaad ibni fayaad waa iqa qala wuxu yihi samictu aba ciyaad ayaan ka maql waa iqa isna qaala wuxuu yidhi qaala cabdullahi bn camr caasi radi allahu taala anuma qala wuxuu yihi cabdullahi bn camr qaala wuxuu yidhi qaala cabdulaahi bnu camar qaala qaala li maaytaas intaasoo qaala inte loo wadaa samictu abaa ciyaad abaa ciyaadaan ka maqa qaala isagoo yidhi qaala cabdulaahi bnu camar cabdullahi bnu camara wuxuu yidhi qaaladaan dam intay u soo wax ziyaada uma muuqato kulligiin ma qaala idin wada qoran laba qaala idinma qorna eh, midnaan dhexda markseeli yeeli midnaha laga qabsani ajnur laba qaalaa ku dabataa isu ka dabataan midda dambe qaala qaala lii rasuul lahi naga badbaadi sheekh bashar eegas weyn saara marka khayr allah ku siiy qaala wuxuu yidhi cabd lahi bn camar qaala cabd llahi bn camar qaala lii rasuul lahi rasuulka al wuxuu ii yidhi sal slm sum soom min ashahri bishi yowman maalin walaka ajru maa baqiya in soo harta ayaad leedahay qultu xarir ini aniga utiiqu xara wada agtara min dalik markuu lahay qultu yaa rasuulalahi waatan marka qaala inii utiiqu aktar min dalik intaa in ka badan ayaan awoodaa qala wuxu fasum soom yowmayn laba maalmood walaka ajru maa baqiya in soo harta ayaad leedahay qultu xarir ini aniga utiiqu ana wada aktar min dalik intaa in ka badan qala wuxu fasum soom talaata ayaamin saddex maalmood walaka ajru maa baqiya in soo harta ayaad leedahay qultu xarir ini aniga utiiqu aktar min dalika intaa in ka badan ayaan awoodaa qaa wuxuu yidhi sum soom arbacata ayaamin afar maalmood walaka ajru maa baqiya inta horta jakada ayaad leedahay maclushaahid marka waa xaggee sum arbacata ayaamin walaka maa baqiya walaka ajru maa baqiya qultu waxaan inni aniga utiiq waxaan awooda agtara min daalika faqaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm afdalu sowm soonkan oo fadli badan sowmu daawuuda calayhi asalaam kaana waxaa liya sowma yowman yuftar yowman maalin uu soomi jiray maalina wuu afuri jiray calayhi wacalayhi wasalatu wasalaam baab kow iyo siddeetanaad sowmu ayaami min ashahri bishii saddex maalmood in laga sooma ayuu baabkan baabka waan inta ugu qiimaha badan oona kolley xisaab isku go-ana xadidka laba kun afar boqol iyo afaraad or dadka ay awoodi karaan an kala joodaan xadidka laba kun afar boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa abarna cali bn xujr wa iqa xaafid qala xadaثna ismaaciil ibn jacfar ibn abi kahiir azuraqi alanصari wa iqatu dabt qala xadaثna moxamed ibn abi xarmala alqurashi iqa can aطa ibn yasaar hilaali mawlaahum iqat faadil saaxibu mawaacida waa nin wacdi badan oo cibaado badan ayuu ahaa radia allahu tacala an warda qaala abu dar awsaanii wuxuu ii warramay ama ii dardaarmayd ah xabiibii kii aan jeclaay sala allahu calay wasalam bialaaatin saddex ayuu ii dardaarmay laa adachuhunna kama taga in shaa allahu tacala allahdoodana abadan weligay kama taga saddexdaasuu nabigeena ii dardaarmay calayh slat slam awsaanii wuxuu ii dardaarmay bisalaati duxaa salaada barqinka inaan tukada salaat alawaabiin waa xiina tarmid tarmid alfisaal kow laa adachuna in sha allah awsaanii bisalaati aduxa wa bilwitri qabla اnowm intaanan saaxanin ka horana inaan witr tukada waaya wa bisiyaami alaaa ayaami min kuli shahrin bilkasta midaan saddex maalmood ka sooma intaasuu ii dardaarmay xabiibkay aan aad ku jeclay nabi maxad sal slm intaan noolahayn in sha allah weligey kama tegaayo saas ayuu yidhi marka alaaa ayaam min kuli shahrin waa dardaaranka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid laba kun afar boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai axbana maxamed ibn cali ibn xasan almarwasi waa iqa qaala samictu xakm abi abihi waa cali ibnu xasan ibnu shaqiiq iqatu xaafid qaala ambana abu xamza abu xamzahaas waa muamed ibn maymuun muxamed ibnu maymuun asukari asukari almarwazi waa iqatu faadil can caasim ibn abi najuud wa caasim ibn najuud waa ninka muqriga ahaa oo waxaa weeyaan sa imaam fi اlqira'aat saduuqun yahimu fi اlxadiid can aswad ibnu hilaal waa iqatu jariir mkhadram can abi hurayrata radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yidhi amaranii wuxuu i faray kii hor maxay ahayd abudar wuxuu yidhi awsaani kanna waxaa weeyaan amaranii wuxuu i amray rasul lah wuxuu sal sl bialaain saddex ayuu i faray binowmin calaa witrin binowmin hurda calaa witrin witr aan ka hormarin inaan hurdo kow tan labaadna iwalgusli qabays aan qabaysta yowma aljumcati maalinta jumca tan saddexaadna wa sawmi alaaa ayaamin saddex maalmood ilan ka sooma min kulli shahrin bil la arka ayuu nabigeenna ifaray sala allahu calayhi waalihi wasaxbi wasalam xadiidka laba kun iyo afar boqol lixaad waa munkarun bidayli qusli qabayska sheegitaanka la sheegay munkar ayuu xadiidku noqonaya su munkar ku noqdayna waa u tegi doonaa insha allah tabarak wa xadiidka laba kun afar boqol lixaad qaala imam qaala imam nasa aleh raxmat llah abarana zakariya m yaxya waa iqa زكريا بن يحيى وخياط السنة وثقة قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد الباهلي وصدوق قال حدثنا حماد مركزان جوجنا مسوان كوان كبونه هاي مقعيدة يموك تسكروا هاي mogta isku dhow arbacmiya arbacmiya wa kam wa sita wala sabca hy qala wuxu akhbarna zakariya ibn yaxya wahiqa wa khiyaat الsuna qala xadaثna abu kamil abu kamil waa fudayl ibn xusein aljaxdari wa iqat xaafid qaala xadaثna abu cawaana alwadax bn cabd lah shkuri iqat tabt can caasim ibn abi najuud alasdi mowlaahum saduuq lahu awhaam xujaة fi اlqira'ة caasim ibnu bahdalawa can rajulin marka rajulin haddii ay imaaday meesha maxaa ka maqan rajul haddii la yihahdo waa majhuul cayn majhuul xaal axsan majhuul cayn wa majhuul cayn haduu marka meesha xadiidka muxuu noqday daciif wuxuuna khilaafay axaadiista kale oo mxuu ahaa iyo ragga kale oo iqada ahaa can aswad ibn hilaal iqatu jaliil mkhadram can abi hurayrata radi alahu ta a qal abi hurayra amaranii wuxuu far rasul rasulka sl slm duxaa laba rakco salaada duxa ah wa anaama inaanan saaxanin ilaa calaa witrin witr mooyaane iyagoo siyaami alaaa ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin waxaa weeyaan bil arka amaranii birakcatay duxaa meehaan maqsliyaa ku jira yaw kuma jiro marka mnkar bidikri qusl inte wadaa uma maynay kan hore ayuu la rabay munkarka mayna halkaan ay kaga soo boodiyaan u malayna qusli kan kore ku jira sooma jeedaan kan dambe waxa qusliga ku jira lama arka xadidkaa dib ugu noqday sheekh cabdiwaaxid dib labada xadiis dib ha loga noqdo ha la soo baro maxaa yeelay qusligaan hadda uu sheegay munkaru bidikri qusli qusli meesha maba ku jira birakcati duxa alaa anaama ilaa calaa witrin ya rajulka intuu ka maraya marka <laughs> rajulka majhuulka xaguu ka mari kan hore xadiidka hore oo abu hurayra inuu raaco baab kale laakiin marka cibaaradan oo ninkan muxaqiqa uu saaray oo uu leeyahay munkaru bidikri اlqusli ayaa u baahan in la keena meeshan kuma taal wax qusli anag gacan kuma hayna hadduu il duufayood kuwan dambe oo soo socod soo socda ad ku wada waa baab kale ama kii hore oo abu hurayra kaana dee shaadun buu noqon kara ama munkar ma noqon karo ya a munka a taas nacam kan dambe waa sax wa kan dambe waa sax in muxuu ahaa munkar la ahana kan dambe waxaa weeyaan ha midda kale munkar muxuu yahay maa huwa almunkar haddii tajawuz dee iska un muxuu ah mukhaalafadii loola qasda oo shaadkii iyo munkarki iyo kulliba laisku dhaha muxuu ahay waa munkar waa baab kale laakiin munkar waxaa la yidhahda mukhaalafat addaciif liiqaat aw liiqa laba nin oo midna daciif uu yahay midna uu yahay iqa ayaa xadiidkoo wada warinan midkoo markii marka daciifka ahaa ayaa waxaa weeyaan wuxuu khilaafayaa habkii dadka iqaadda ay u wariyaan u khilaafaya marka ninkaas daciifka xadiidko wari waa lalahayaa xadiiun munkar ayaa la dhihi shaadkana muxuu yahay shaadka waxaa weeyaan mukhaalafat ahiqa qofka iqada haya wuxuu khilaafa liman huwa awhaqu minhu aw liman huwa akaru minhu waa iqa isaga laakiin dad iqatun habtun xujatun imaamun ayuu khilaafaya asaga waa iqa bas ama wuxuu khilaafayaa shan iyo lixnoo iqa iqa iqa iqa ah ayuu keligiis xagga ka maraya markaa xadiidku muxuu noqonaya shaad ayuu noqonaya meeshaan marka kan dhexda hadduu hadda ahaan lahaa can rajul aad ku juri oo quslin aan ku heli lahayn munkar wuu noqon lahaa laakiin kan hore xadii sanadkiis waa muxuu ahaa waa wax ishkaal oo ku jira lama arko kan dambana taqriiban waa la mid dikrigaas la sheegay haddii sanad ahaan loo fiiriyo waxaa weeyaan waa sax xadiidka labada xadiidka markii ay noqoto in lafdiga munkar ahaan istilaaxi loo yaqaanay loo isticmaalona qof daciif oo maanta leeyahay hebel kuma jiro marka marka munkar runtaas sheekhay hmm ibn abi najuud oo eh, saduq lahu awham kii hore oo abu hurayra mise kii abidr <coughs> kii hore waa kii muxuu ahaa eh, eh, waa kii waxaa weeyaan waa kii abu hurayra ah, marka kaas marka muxuu saxiix u yihi kaas hadduu munkar dhihi lahaa waa suuragal ahaan layd oo khata'a ah isaga ah aad ku dhaca in loo eego suuragal ay noqon layd alcumuum adiga iyo sheekh nuur labadiina u ilsaaran habeen dambe hadduu ilahay qadaro warcad ka keena labadaas xadii muxuu ku cadi midkaan muxuu ku cadi kan eh, sheekh eh, midkaan munkar bidikri qusli markuu kuleeyahy amaranii rasuul birakcatay duxa wa anlaa anaam ila calaa watrin wasiyaamu talaata min kuli shahrin maba ku jiro meesha qusli ya waa ilduuf miya kan hore waa marka midka hadda kan hore loo naqlinaya meesha saxiix uu yidhi ee waxaad leedihiin yaanan ku degdegin oo qalinka aan saarin adiye maku yeelaa ken eh, sheekh albani yaa ka hadlay miya caleyh raxmat ullah sheekh albani hadduu marba ka hadlo waxaa weeyaan waa nin adagaa fara saaray eh, naam muxuu ku ciladay marka xukmu lxadid munkar bidikr walmaxfuudu salaat duxa kii hore soo maa kan tamaam tamaam haye haye munkar marka kan meeshaan saxiixa ah waxaa loo soo naqlinayaa munkarun midkan dambana munkar ma aha waa xadis saxiix markaas axsant eh? caasimnimo ah, ku jira marka marka midkan hadda dambe ayaa munkar laga tiraya xadiidka laba kun afar boqol iyo lixaad munkarun bidikri qusli hor tira tira kaas nusqada darka haysto beryahan waa waa laga taga mayna telefoona loo rogto xamaalkii waxaa weeyaan waxaa laga taga kitaabihi shasmaan iyo kitaabiin <laughs> rag rag kitaab waa laga tagay anu waa iska soo dhigade haddii aad xamaalka anigu xamaal igu dhibay anu waxaan soo qaadan telefoon waa haysta la socda <laughs> sheekh nuur bidcadan adaa bilowday horta <laughs> bidca telefoonaad ama xasana ha noqoto ama bidca sayi ha noqotee ha midkan oo muxuu ahaa oo waxaa weeyaan zakariya xadiidkan oo muxuu ahaa abu hurayre soomaan rajula majhuul suu saxiix ku noqonaa marka muxuu kuu dhig adiga fiir kan asaga xadiidka laba kun iyo iyo afar boqol iyo lixaad rajulkaas muxuu ku sheegay muxuu saxiix ku noqday ya ha Ah, ah, marka shawaahidiisii hawaahid bishawaahidihi idan yasixu bishawaahidihi shekhnuf yasixu bishawaahidihi nafsal in duxaadaas iyo witir iyo muxuaha siyaam alaata ayaam xadiidkii hore oo u horeeyey oo abudar ayaa waxaa weeyaan ayuu saxiix ku noqonayaa oo ahay laba kun iyo afar boqol iyo afaraad ayuu saxiix ku noqonayaa kuwan qusliga iyaga daaqada laga tuuraya laba agga lagu tuuri xadiidka laba kun afar boqol waa shaad marka shaad wa marka in munkar la yidhaahdona kolleyba waa caasim yaa lala aadaya wallahu aclam meelaan caasim ahayn lala aadi karo ima muuqato xadidka laba kun afar boqol iyo todobaad waa xadiid munkarun kamaa taqadama akhbarna maxamed ibn raafic waa iqatun xaafis halkaa ma joogno qaala xaddatana abu nadr abu nadr haashim ibn qaasim albaqdaadi waa iqatun habt qaala xaddatana abu mucaawiya abu mucaawiya maxamed ibn khaasim adariir waa iq iq can caasim ibn abi najuud weyaan ibn bahdaln waa la lahaa can ilaswad ibnu hilaal muxuu ahaa martabadiisa aswad ibn hilaal axsanta ah, can abi hurayrata radi allahu taala qa abi hurayra amaranii wuxuu ifar rasul rasulka sal slm binowmin calaa witrin wuu ifaray kow wاlgusli yowma اljumcati taas waa midda marka la isku haysta maalin jumca inaan qabaystan wuu ifaray xadiidka inuu ku soo aroraya laisku haystaa laakiin qusliga yowmljumca in laisfaray hadal ma laha quslu jumcatu waajibun calaa kulli muxtalim waa xadiidka macruufka oo la yaqaanay laakiin in meeshaan la soo geliyey qusliga oo saddexdan mid ka mid laga dhiga waxa laisku hays waa inta ayada ah laakiin maalinta jimca in la qabaysta ay waajib tahay wujuubkaas marka muxuu ahaa waajib caadi iyo sunno waa iyo waxaa weeyaan iyo waa khilaafka ad taqaaneen kaba xagga waalquslu yowma aljumcati wasiyaam iyo wاlgusli yowma اljumcati iyo wasiyaami ثalaaثa ayaamin saddex malood min kuli shahr laga sooma baabka laba iyo siddeetanaad nacam a ay fadl amaranii wuxuu ifaray rasul rasulka wuxuu ifar sal slm binowmin hurda aan ku hurda calaa witrin witir aan ku horda ya witir calaa wudu'in oo kale waa anoo weyse qaba an markaad moogta iska ridda oo witir qac ka siisa witirka markuu kula jiraa witirka adaa markaa xambaarsan ajarkiisa ilahay kaama hojiye adoo marka witirkii ajarkiisa xambaarsan ood muxuu ahaa dhabarka soo saartoo wato ila moogta ilaahay camal kaama dayacaaye ayaad la dhici marka geb gab salaad cush waa la dejiya soomah maxaa kaloo la dejiyaa <laughs> markaas markaasaa idinka maqli markaas idinka maqli shaqada idinka shaqadaa laidinka bixin doonaa iska ilaaliya marka waxaa weeyaan haddii waterki marka waxay ahayd aan ku noqdo marka istaalki aan ku noqdo amaranii rasul la sl sl hurda calaa witrin aan ku hurda anoo witriya aan hurda intee kale kaasa saasa rabta miya bas kaasoo kale un saas uniyo <laughs> saas uniyo waaya baabka laba iyo siddeetanaad baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheega calaa abi cuثmaan abu cuثmaan الnahdi oo mukhadramka ahaa laisku khilaafay fii xadiidi abi hurayrata abi hurayra xadiidkiisa fii siyaami alaata ayaami saddex ano soonkooda oo min kulli shahrin bil arka saddex maalmood oo nabigeenna calayhi salaatu salaam in la soomo uu faray soona wariyey abu cumaan inahdi abi hurerena ka wariyey abu cumaankaas habka looga wariyey oo laisku khilaafay sheegitaan la sheego baabkan u baab yahay khilaa wax kale ma jiraan wax weyn hadda ad kaaga dhiga marka warkaa dheer adag wa le war khilaafka dal muxuu yahay marna wuxuu ka wariyey abudar marna abu hurera ka wariyey dhibba ma laha cumaan nahdi oo mukhadramka ahaa marna wuxuu ka wariyay abu hurayra marna wuxuu ka wariyey ruwaaddi ka wariyey marna waxay sheegeen inuu ka wariyey abu hurayra marna abu darn oo ka wariyey wax ishkaaloo ku suganna maba lahaba waa waxaas aad iskaga fudud in sha allah tabarak wa taala xadidka laba kun afar boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam ibn sa'd akhbarana zakariya ibn yahya wa thiqa qaala xadathana abdulacla ibn xamaad albahili waa saduuq su'aalkaa ma joogno qaala xadathana xamaad ibn salamata wa thiqatun caabid can thaabit ibn abi xabiib weyaan waa iqa can abi cثmaan nahdi cabdiramaan ibn mul mil mul cabdiramaan ibn mal ibnu mil ibnu mul bitalii waa miinkaas saddexdaba ama god ama hoos dhow amaba kor dhow dhib ma lahan ninkaas waxaa waa iqatun habtun mukhadram cabid maraatib badan bu isla qaatay nabiga waqtigiisa ala sl slam ayuu soo gaaray laakiin nabiga ma arkin mana rumaynin ya nabigeenna ala sl slam afwan nabigeenna oo nool ayuu rumeeyey isagoo nool ayuu rumeeyey laakiin muusan arkin ilahay uma qadarin waaya ana abaa hurayrata cabdiraxmaan saakh dawsi radi allahu ta a qala wuxu abu hurayra samictu rasul an ka maqla sal slm yquul nabigeena ol alayhi salatu salaam shahru sabri bisha sabarka maxaa laga sabrayaa cunno maxaa laga sabrayaa shahwa maxaa la sabarsinaya indhihii qalbigii dhegihii xibnihii waa shahru sabri calooshii bisha sabarka shahru sabri bisha sabarka iyo wa alaaثatu ayaamin saddex maalmood oo min kuli shahrin sawmu addahri waa sanadkii o dhan soonkiisa sawmadaas marka waxay noqonaysaa sheekh abdullah daim ay noqonaysa sawmadaa dambe waa khabarkii shahru sabri wa alaaثa ayaam min kuli shahrin sawmu addahri halkaas waa baabu mxu xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadis saxiixa ya haabit ibn aslam bunani waa waa iqatun caabid iqatun caabid xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiix qaala alimamu nasa alay sl abarna cali ibn xasan allaniyu waa saduuq bilkuufa can cabdiraxiim wa huwa ibnu sulaymaan alkinaani waa iqatu musanif can caasim ibn cafwan can caasim alaxwal isagaa iga qabtayba waa iqa can abi cuثmaan nahdi can abi der radia allahu taala arda markii horena muxuu ka wari abu cuثmaan abu hurayra kana muxuu ka wari abu dar waana isku macnihi xadiidkii qala wuxuu yidhi abu dar qaala rasul rasulka wuxu yih sl slm man saama qofkii sooma talaata ayaamin saddex maalmood min ashahri bishi faqad saama uu soomay addahra sanadkii kulahu dhammaantii ayuu soomay uma qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu alla weyne run ayuu sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa qur'anka run buu ku shegay rabbigan subxaana wa tacaala man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha man jaءa qofki la imaada biاlxasanati wanaag la imaada falahu isagay u sugnaatay cashru amhaaliha toban laabkeed saas ayuu rabbigan yidhi marka allana run ayuu sheegay wasadaqa allahu tabaaraka watacaala xadiidka laba kun afar boqol iyo tobanaad waa xadii daciifu lisnaad qaala imam nasa akhbarana maxamed ibn xaatim muxuu yahy maxamed ibn xaatim iqa qaala anba'ana xibaan ibnu muusa almarwasi muxuu yahay iqa qaala anba'ana cabdullahi mubaarak muxuu yahay can caasim muxuu yahay caasim kewa alaxwal waa la socda reelkan hala aadina ibn abi najuud hala aadina can abi cuثmaan nahdi can rajulin nin majhuul cayn waa kaas asna qaala abu dar wuxuu yidhi samictu rasul kama sl sl qul isagoo la marka muxuu daciif isnaadisku noqday rajulkan waxaa weeyaan daciifka rajulkan majhuulka samictu waxaan ka rasul kama sl sl qul rasulkeen oo man saama qofka sooman talaata ayaaman saddex maalmood min kulli shahrin bila arka faqad tama sawmu shahri faqad tama wuu taam yeelay atama yani sawmu sawmu man saama qofki sooma alaaثata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil arka faqad tama wuu taam noqday ama wuu taam noqday sawmu ashahri bishii soonkeedii aw amaba falahu isaga ay u sugnaatay sawmu shahri bishi soonkeeda shaka caasim caasim alaxwal ayaa shakiyey xadidka laba kun afar boqol iyo tobaniy koobaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna qtay bn sacيid ibn jamil bn طrيف الbaqani wa iqة tabt qala xadثna lث bn sacd imam ahli misra can yaزيid bn abi xabiib abi xabiibkaas waa suweyd ayaa la yihahda wa iqaة faqih can saciid ibn abi hind saciid ibn abi hind alfizaari waa mowlaahuma iqa ana muarifan muarif ibn cabdillahi shakiir wa xadada wuxuu warramay ana cumaan ibn alcaas cumaan ibn caas ibn alcaas saxaabigaa la yidhaha radia allahu ta ada qala wuxu cusmaan bin caas cumaan bin caas samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal l slam yaquul isagoo la siyaamu siyaamun xasanu alaaثatu ayaami min ashahri siyaamun xasanun waa khabar muqadam ikhwaani idan waxaad leeay alaaثatu ayaamin saddex maalmood oo min ashahri bishi ka mid ah siyaamun waa soon xasanun oo fiican oo aad u wanaag badan ilan waxaa lagu heli bil kaamil soonkeed ayaa lagu heli ninka la yihahda cuثmaan ibn abilcaas waxaa weya waa reer طaa'if aلthaqafi aلطaa'ifi nabigeena calayhi الsalatu salaam ayaa magaaladan طaa'if oo haddaba magaalo weyn oo dhisan ah oo muxaafado ah amaba degmo weyn ayuu madaxa ugu dhigay amiir ugu dhigay kadibna markuu sidi abubakar qabsaday khilaafadii isna waa u dayey wuxuu yidhi sii wada cumar haddana qabsaday markii abubakar uu geeriyooday calayhi salaam radia allahu taala wada cafwan markuu geeriyooday kadibna waxaa la wareegay cumar cumarna uu daayey wuxuu geeriyooday hijrada nabigan markay kontan iyo shantii ninkan wuxuu leeyahay manqabo aad u qiimo badan nimankan fadliga ay heleen oo reer daciif waad garanaysaan berigii hore dhibaata ay geysteen oo nabigeena calayhi salaatu salaam murug intaas la eg sooma marin siay u murjiyeen aad bay u murjiyeen dhib weyna u geysteen ilaa xataa uu muxuu ahay iska soo hiyaam uu ku dhaca oo qof iska ambaday camal aad noqdo murugti yani nafsi ahaan hadal noqotaya iyo nabar noqotaya waxba uma ay reebanin sharaf walaa jir midna uma ay reebin marka xilliga ayad ahayd dhibkaas markay geysteen laakiin markii dambena sharaf weyn ayay qaateen aad weyn oo inaba caadi ahayn oo ahayd in maka iyo madiine ay la noqdeen muxuu ahaa bah noqdeen marka nabigeena u geeriyooday calayhi الsalaatu wasalaam maka iyo madiine iyo daaif intaan ka ahayn dadkii acraabta iyo baadiyaha jooga magaalooyinka kuwaas bay ahaayeen way ridoobeen islaamnimaday ka noqdeen intooda badan kull muddan way ridoobeen iyo tuulooyinka intaan maka iyo madiine iyo daaif ka ahayn yaa sabab u ahaa cuثmaan ibn caas ninkaana sababu ahay markii xaaladii ay maqleen in nabigeena uu geeriyo ala sl slam carabna ay ridow dadku waay damceen reer aaf inay ridoobaan wuu isugu yeeray wuuu kaaliy kaaliy soo fadhiista warjooga war berigii hore ayaad muxuu ahaa markay muslimiinta ay diinta ilaahay u ordaayeen u degdegaayeen ayaa tabar imaaro lidiin waay hadda un baad muxuu ahaa islaamnimadii aad ilaahay idin waafaji marka haddana ceebtiina ceebay idinku dhicin in haddana aad dadka dadka ugu horreeya o gaalooba noqotaane bal yaro sugnaada jooga jooga marka ninkaana ilahay sabab uga dhigay subxaana wa tacaala sidii ayay marka manqabadaas sharaftaas ay ku qaateen ninka la yihahda cuثmaan ibn اlcaas waa ninkaas radia allahu tacaala canhu wa ardah waa nin aad iyo aad runtii sharaf badan iyo ibn abi اlcaas weya cuثman ibn abi اlcaas waa ninkaas xadiidka laba kun afar boqol toban iyo labaad waa xadiis mursal ah mursalkan waa daciif laakiin axaadiista horun bay isku macno yihiin qala imam zakariya ibn yaxya waa khiyaat suna wa iqa qaala ambana abu muscab abu muscab axmed miscab baa idiin qoran muscab minka goda abu muscab axmed ibn abi bakr waa abu bakr alqasim ayaa la yihah ibn xaari waa saduuq faqiih can muiira muiira ibn cabdiraxmaan alxizaamiyu almadani waa laqabkiisa qusay ayaa loo yaqaanaa iqat faqiih can cabdilahi ibn saciid ibn abi hind waa saduuq rubama wahim can muxamed ibn isxaaq almadani waa saaxib اlmahaazi waa saduuq can saciid ibn abi hind waa iqa qaala wuxuu yidhi saciid ibn abi hind cumaan qaala cumaan cumaan wuxuu ibn caas wuxuu yidhi naxwuhu mursalun isagoo xadiidka horoo kale ayuu sheegay oo mursala saas ayuu sheegay xadidka laba kun afar boqol iyo iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam ibn sacid akhbarna yusuf ibn saciid almisisi waa iqatun xafid qaala xadaثana xajaaj ibn moxamed alcawar can shariik بن cabd للahi الqاضي wa صaduq يkطئ kaثيirا an xr iبn الصyاح النفci wa ثiqة qala u smictu iبn cmr ayaan ka maqlay iبn الkhaطاab radي الlahu taعala anهuma yquل isagoo leh kaana النabiy nabigen aa sl sumi sooma aلaaثa أyaamin saddex maalmood min kuli shahrin bil kastaba nabigeena saddex maalmood ayuu ka soomi jiray saas ayaan ka maqlay ayuu leeyahay hada والlah aclam وsلى اllah وsلم عbd رasuل mصطفى